bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين والصlaaة والسlاam عlى نabiyina mحamd وعlى آlih وصaxbih أجمaعين qala الmuصنف raximh اllah minhm jibriil عalayh السlاam almuwakl bاlwaxyi qala tacaalى qل man kana caduwa لjibriila faإnahu نزlh عlى qalbka bإidn الlah waxaan ku dhex jirnay arkaanu اliimaani sitta cunwaankaasaan ku dhex jirnay aliimaanu billaahi baanu ka soo baxnay qodobkii koobaad aliimaanu bilmalaa'ika baynu ku dhex jirnay oo qodobkii labaad ah qodobka labaad waxaan kaga hadlaynay rumaynta malaa'igta in la rumeeyo jiritaankeeda ay jiraan oo makhluuq ilaahay abuurtay inay yihiin waanu kaga hadlaynay waxaan ka hadlaynay magacyada ay leeyihiin oo allahu qur-aanku ku sheegay ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo xadiidkiisa ku sheegay waxaan kaga hadlaynay acmaasha iyo waxa ay qabtaan shaqooyinka ay qabtaan malaa'igta ayuu cunwaankeennaan ku saabsanaa marka wujuudkoodii baan ka soo hadalnay halkan darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa malaa'igta magacyahoodana loo sheegay malaa'igta magacyahoodana loo sheegay ayuu halkan ka bilaabayaa musanifka minhum malaa'igtaas oo alla uu ka soo sheekeeyey wamaa minaa ila lahu maqaamun macluum wa innaa lanaxnu saafuun wa innaa lanaxnu musabbixuun uu soo yidhi ama malaa'igta aynu ka hadlaynay waxaa ka mida jibriilu malakuljibriil baa ka mida calayhi salaam malakuljibriilkii almuwakkalu loo wakiishay bilwaxyi waxyiga loo wakiishay oo allah waxyiga intuu ka soo qaado rusushiisa soo gaarsiin jiray qaala tacaala allah wuxuu yidhi sarreeye qul waxaa tiraa nabiyulaahi maxamedow man kaana axadkii ahaado caduwan cadow lijibriila malakuljibriil cadow u noqdaahi fainahu malakuljibriil nazalahu qur-aankii buu soo dejiyey markuu xag alle ka soo qaaday ayuu la soo degay calaa qalbika qalbigaada buuna ku soo dejiyey nebiyulaahi maxamed biidn illaahi ay biamri illaah alla amarkiisa u amray ayuuna ku soo dejiyey aayaddan marka fii suurati albaqara mufasiriintu waxay sheegaan sababta ay aayaddan ku soo degtay sabab nusuulkeeda waxay yidhaahdaan yuhuudda ayaa waxay u timid nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markaasi waxay ku yidhaahdeen yaa abalqaasim innaa saa'iluuka can masaa'ila laa yaclamuhaa ilaa nabiyun nebiga kunyadiisa ayaa abulqaasim la dhihi jiray waxaan ku weydiinaynaa bay yidhaahdeen abulqaasimow su-aalo iyo masaa'il oo uusan garanaynin masaa-isha jawaabteeda ilaa qof nebiya mooye markaasay mas'alooyin su-aalayn markuu su-aalihii ay nebiga weydiiyeenna rasuulku waa uga jawaabay salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasay markii su-aalihii looga jawaabay waxay yidhaahdeen man waliyuka min almalaa'ika kan adiga weliga kuu ah oo adiga kula xidhiiro oo malaa'igta ka mid ihi waa kee arrintaasay weydiiyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabiga u jawaabo yidhi weliyii min almalaa'ikati jibriilu yacani midka waxyiga ii keeno oo weligayga oo ila xidhiiraaye oo malaa'igta ka midihi ihi waa malakuljibriil markaasay waxay ku yidhaahdeen haada aladii yanzilu bilxarbi waalqitaal malakuljibriilka aad sheegayso waa midka dagaalada iyo maaragtay xarbiga iyo waxa lamidka ah keeno falow kaana waliyuka min almalaa'ika hada aladii yanzilu biاlqaطri wاlraxmati wاlgaydi latabacnaak waxay yidhaahdeen haddii weligaadu uu ahaan lahaa midkan roobka yacni ilaahay wakiilka uga dhigay oo roobka maamulo naxariista maaragtay loo soo dhiibo hadduu ahaan lahaa weligaagu waanu ku raaci lahayn bay yidhahdeen laakiin mar hadduu jibriil iyaa weligaaga annaga cadow buu noo yahay sidaa darteed ku raaci mayno waa dad cudurdaar iska rabo weeyaan markaasa allah aayadahan soo dejiye oo yidhi malkuljibriil qofka cadow u noqdaahi waa axadka uu rabbi kugu xoojiye malagga oo waxyiga kuu keeno qalbigaagana geliyey qur-aankan ilaahay maarata u soo dhiibay amarka ilaahayna maarata qalbigaada kugu soo ku soo dejiye weeyaan marka sababtaas ayay sheegaan wey shaahidka marka waxa weeye oo aayadda hadda aan ka leenahay magaca jibriil la yidhaahdo min almalaa'ika inuu ka mid yahay allah baa qur-aanka ku sheegay malaaigta inuu ka mid yahay malakuljibriil rabbi baa noo sheegay waqad ra'aahu jibriil waxaa arkay annabiyu sala allahu calayhi waali wasalam nabiyulaahi maxamed baa arkay fi labtaxi maka dhexdeeda ayuu ku arkay lahu malakuljibriil isagoo leh sittumiati janaaxin lix boqol oo garab isagoo leh ayuu arkay malakuljibriiloo jibriiloo qad sadda owday oo yacni maarata qariyey cidamu khalqihi abuuristiisa weyninkeeda ay qarisay alufuqa ufuqa yacni jihadii oo jihata sharqiga la yidhahdo bariga ay qarisay weyninkiisa ayaa qariyey maadaama lix boqoloo garaba uu leeyahay marxaladaasi wuu arkay weeyaan markaas nabigu wuu arkay calayhi salaatu wasalaam marka alabtax waxaa la yidhahdaa hadda makaa loo jeedaa laakiin xagga luqada abtax waxaa lagu yidhaahdaa almakaanu اlmuttasacu yamuru bihi saylu fayatruku fiihi اraml wاlxasaa aلصigaar yacni waxaa la yidhaahdaa dhulka waasaca ah oo roobka markuu soo da-o daadku ay maraan oo markii daadku uu soo rogmadow maraahi dhagxaan yar yare iyo bacaad uu uga tago daadka uu uga taga baa la yidhahda dhulkaasaa loo jeeda laakiin hadda waxaa loo jeeda waa maka nabiga calayhi salaatu wasalaam malakuljibriil ayuu wuxuu ku arkay isagoo maka joogo jihadan jihatu shari la yidhaahda isagoo oo lix boqoloo garab lahoo qariyey jihadaas dhan qariyey weynankiisa dartii ayuu nebigu ku arkay calayhi salaatu wasalaam marka alufuq hadda waxaa loo jeedaa midda uu allah subxaana wa tacaala qur-aanka kaga waramo laba suuradood suurat najmi buu ku sheegaa wakadalika suurat takwiirna ilahay waa ku sheegaa wuxuu leeyahay markuu allah suurat najmi ka hadlaayo wa huwa biاlufuqi اlأclىa uma danaa fatadallaa fakaana qaaba qowsayn ow adnaa waa markaas fii suurati الnajmi ou leeyahay yacni malkuljibriil wuxuu ku sugnaa alufuq اlaclى ufuq اlaclى waxaa la yidhaha jihadaa sarrayso jihatu sharqiga loo jeeda ayuu ku sugnaa markaasuu soo raaracsaday oo nebigu u soo dhowaaday oo oo u jirsaday laba qaansa qadarkood oo kale ayuu u jirsaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu u waxyoonayey marka waxyiga inuu yaqiin u hubo ayay aayadahaasi ka hadlayeen weyaan fii suurati takwiirna wuxuu allah leeyahay walaqad ra'aahu biاlufuqi اlmubiin nabiylaahi muxamed malkur jibriil wuu arkay isagoo ku sugan bilufuq اlmubiin yacni jihadii caddayd oo jihat shari ah almubiin waxaa loogu magacaabayaah waa meesha ay maaragtay iftiinku u ka soo dhasho qoraxdu ay ka soo baxdo ayaa loo jeedaa weeyaan marka jihadaas isagoo qariyey ayuu markii koobaad arkay weeyaan uma mar labaad buu arkay nebiyulaahi moxamed malkuljibriiloo suuraddii malagnimadii ilaa lixdii boqoloo garab leh ra'aahu wuu arkay malakuljibriil buu arkay nebiyulaahi maxamed leylat almicraaji habeenkii samada la korsiiyey aydan mar labaad sidaas markii labaad oo ku arkay weyaan fi samaai samada dhexdeeda buuna ku arkay kama qaala tacaala siduu allah yidhi fii suurati najmi walaqad ra'aahu naslata ukhraa cinda sidrati lmuntaha cindaha jannat lma'wa walaqad ra'aahu nabiyulaahi muxamed wuu arkay jibriil naslatan ukhraa ay maratan ukhraa mar kale ayuu arkay markii uu jahat sharqi ku arkay mooye samada ayuu ku arkay mar labaad xalkeeba ku arkay cinda sidrati اlmuntahaa geedii khalqiga oo u dhammaanayay agteeda ayuu ku arkay sidrada marka waxaa la yidhaahdaa waa shajaru nabqi baa la yidhaahdaa waay ku maga sidrada waxaa la baalkan anaga gobka aan nirahno oo kale bay culammadu ku fasiraan gobka la yidhaahdo geedkaas oo fowqa samaai saabica ku yaallo toddobada sama ka kor ku yaallo ayuu ku arkay almuntahaana waxaa loogu bixiyey khalaa'iqda cilmigoodaa geedkaas ku eg ma dhaafo wixii ka sarreeya waa wax allah keliya uu cilmigiisa og yahay weeyaan malaa'igtu xataa ma gudbi karta bay dhahaan saasay mufasiriintu sheegaan cindahaa geeddaas agteeda agteeda baa waxaa ah jannatu lma'wa jannadii ay u dulmayeen u hoyaadayeen dadka muminiinta ay gelayeen baa geedda agteeda ku taallo marka jannada inay meel sare ku taallo ayay aayadahaas tilmaamayaan weyaan samada inay ka korayso ayay tilmaamayaan weyaan marka halkaas cinda sidratlmuntaha ayuu ku arkay mar labaad isaga oo lix boqol oo garab leh ayuu nebiyulaahi maxamed u arkay weyaan walam yarahu nebiyulaahi maxamed ma uunan arkin malakuljibriil fii suuratihi suuraddiisii malagnimada ahayd kuma ounan arkin ilaa haatayni almaratayn labadaa waqti mooye labadaa jeer mooye mar kale ma uusan arag marow isagoo maka jooga arkay iyo marow cinda sidrati lmuntaha uu ku arkay labadaa jeer unbuu arkay weeyaan inta ka soo hartay miyaa wa amaa baqiyat lawqaati waqtiyada intooda kale soo hartay maadaama waxyiga isagoo loo soo dhiibi jiray wuxuu ku arki jiray fa fii suurati rajulin nin suuraddii ayuu ku arki jiray yacni bashar buu iska soo dhigi jiray bani aadam marka isagoo suurad bani aadam leh ayuu waqhtiyada qaarkood u arki jiray weeyaan wa haaliban sida badanna wuxuu maaragta ku imaan jiray fii suurati dixyati alkalbi ninkaas yacni dixyat ibni khaliifa alkalbi la yidhaahda ee saxaabiga mashhuurka ah suuradiisa oo kale ku imaan jiray marka dixit ilkalbi waa saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam yacnii maaragtay nin ka mida buu ahaa ansaarta oo nabigeenna u gargaartay buu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa dadkii nebiyulaahi moxamed ghaswat uxud kala qayb galay buu ka mid ahaa wuxuu mashhuur ku ahaa dixyat alkalbi nin aad rajaxat alcaqli waxa la yidhahda caqligiisa oo raajaxa ayuu maaragtay yani mashhuur ku ahaa iyo jamaalu suura suurad quruxsanoo ilaahay uu siiyey aad buu u quruxsanaa marka waataan hore u soo marnay yacni malaa'igta inay tashakul samayso darsigeenni xalay biljsaami alxasana yacni suuradaha wanaagsan inay isku ekaysiiyaan marka nin qurxanbana uu ahaayo caam caam buu ku ahaa weeya dixyatulkalbina waa nimi ninkii uu u diray nebiyulaahi moxamed risaaladii warqadii markii uu hiraqla meliki ruum yani dowladda romaanka boqorkeeda markii uu warqadda u dirayay ninkii loo dhiibay buu ahaa oo geeyey ayuu ahaa wey saxaabiga jaliilka ah weeyaan marka inta badan suuraddaasuu ku imaan jiray marmarna waxyiga waad ogtahay wuxuu ugu imaan jiray yacni wuxuu nabigeenna ugu imaan jiray mila salsalati ljaras baa la yidhaahdaa yacni bahalkan gambaleelka la yidhaahda ama dawanka la yidhaahdo yacni sawdkiisa oo kale ayuu ugu imaan jiray weliba nebiga sida bukhaari iyo kheyrkiiba ay qorayaan wuxuu dhihi jiray wahuwa ashadhu calaya marka uu yani mila salsalat iljaras dawanka dhawaaqiisa oo kale markuu ku imaanayahay kan igu dhibka badan buu ahaa buu leeyahy aad ii dhibi jiray maaragtay malagga markuu sidaasoo kale suura iigu waxyoonayo ayaa igu adkaan jirtou leeyahy marka suwartaasuu ku imaan jiray weyaan qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi fii jibriila fii shani jibriil malakul jibriil xaalkiisa isagoo ka warramayaahi inahu laqowlu rasuulin kariim dii quwatin cinda di lcarshi makiin muطaacin uma amiin wma saaxibukum bimajnuun walaqad ra'aahu bilufuq اlmubiin inahu qur'aankii qur'aankan adiga laguu soo dejinayo nebiyulaahi moxamedow laqowlu rasuulin rasuul hadalkii weeye rasuulkoo kariimin wanaagsan oo allah qowluu soo dhiibayo rasuulkan u soo dhiibay weeyaan rasuulka marka malkuljibriil baa loo jeeda maxaa yeelay allah isagu waxaygu u soo dhiibay isagana nabiyulaahi maxamed uu soo gaarsiiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh rasuulkaasoo dii quwatin awood u saaxiib ah rasuulkaasoo cinda dilcarshi allihii carshiga u saaxiibka ahaa agtiisa ahaaday makiinin haddana daa makaanatin yani dii makiina dii makaana makaana u saaxiiba darajo sare u saaxiib ah malaa'igta agteeda darajo weyn buu ku lahaa malakuljibriil weeyaan rasuulkaasoo malaggaasoo mutaacin la ateeco oo ama halkaas halkaa lagu aeeco ama halkaas lagu ateeco weeyaan meeshaas malaa'igta darajada dhexdeeda markuu joogo waa malaa'igta miday ateecdo oo makaano iyo darajo weyn ku leh weeyaan amiinin haddana la aaminayo waxyigii loo aaminay waxyigaa loo aaminay malaa'igta isagay ateecsan yihiin darajo weyn buu ilahay agtiisa ku leeyahay cinda dilcarshi buu joogaa weya markii malagii laga soo hadlay baa marka hadaladii ay mushrikiintu odhan jireen nabiyulaahi maxamed ay ku caayi jireen waa majnuun ay odhan jireen oo allah ka bari wamaa saaxibukum saaxibkiinna oo nabiyulaahi muxameda ah, ma uusan ahaanin bimajnuunin nin waalan ma aha mid waalan ma aha saa leedihiin ma aha walaqad ra'aahu malakuljibriil buu arkay nabiyulaahi muxamed bilufuqi اlmubiini jihadii caddayd oo jihati shari ah ayuu ku arkay weeyaan jihadii siraysay ayuu ku arkay macnaha bilufuq اlmubiin waa jihadii jihatu shari markuu maka joogay ayuu ku arkay wey saasuu ku arkay malagaas marka waxaa la yidhaahdaa malakuljibriil oo magaciisa qur'aanka ilaahay noogu sheegay malaga labaad oo allah qur-aanka uu sheegayo wa minhum waxaa mikaa'iilow malaga mikaa'iil la yidhaahdaa ayaa ka mid ah wa huwa mikaa'iil almuwakalu midka loo tala saartay oo loo dhiibo loo wakiishay weeye bilqatri roobka wakiil looga dhigay iyo wa tasaariifihi roobka waxa ka yimaado waxaa ka soo sarfoomo ka yimaado maxaa ka imaanaya yan roobkii tasaariiftiisa daruurtii daruurihii markuu nabaadkii iyo doogii soo baxayey waxaasoo dhan buu mas-uul ka yahay weeyaan waxaasoo dhan baa ilaahay maaragtay wakiil looga dhigay ilaa xayu meeshii buuna maaragtay u kaxaynayaa oo geynayaa amarahu llahu tacaala amarahu llahu caza wajal meel alle meeshuu rabbi amro roobka in lagu dejiyo dooga in laga soo saaro daruurtaa in lagu laga amaamudo ayuu u kaxeeyaa amarka allow sidaa u qaataa weyaan marka malagan mikaa'iil la yidhaahdo mikaa'iil la yidhaahdaa in uu yahay malakun muwakkalun bilqatri waannabaati iyo dooga iyo waxa lamidka inuu wakiil u yahay oo loo wakiishay nusuus tusaysaahi ma jiro laa min alqur'aani walaa min asunna laakiin waxaa la yidhaahdaa hadalkani waxa weeye shaaca shaa'icun bayna ahli lcilmi dadka ahlucilmiga ah ayuu dhexdooda ku faafay oo dadka sidaasay culammadu yidhaahdaan laakiin wax tusinaayo inuu roobka wakiil ka yahay waxaan tusinaya laa min alqur'aani walaa min alxadiii midna ma ay jirto sidaasaa la yidhaahdaa laakiin min afwaahi alculamaa ayuu agtooda shaa'ic ku yaho ayaga ka sheekeeyo sidaa yidhaahda weeyaan ahraj alimaamu axmed laakiin magaciisa qur'aanka lagu sheegay in badan waan arki doonnaa malabka inuu jiro ee waa shaqadiisa waxa aan la garanayni nusuusta aysa tilmaamayso shaqada uu leeyahay wax tilmaamaya inan jirin weeyaan ahraj alimaamu axmed imaam axmed wuxuu soo saaray fii musnadihi oo ku soo saaray kitaabkiisa musnadka ah can anasin anas ibni maalik radi allahu canhu khaadim nabiy sal alla alay wasalam nabigeenna khaadimkiisii ahaa ayuu wuxuu ka soo saaray ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi nabigeenna inuu ku yidhi lijibriila nabigaa malakuljibriil oo la hadlaya muxuu yidhi maa lii lam ara mikaa'iila daaxikan qatu nabigaa malakuljibriil su-aal weydiinayo maa lii aniga maxaa ii sugnaaday xaalkaygu waa sidee lam ara inaanan arag mikaa'iila malagga mikaa'iil la yidhaahdaa daaxikan isagoo qoslaya qatu weligay aanan arag mikaa'iiloo qoslaya weligay maba arage shanigiisii xaalkiisu waa sidee waxaa la weydiinayaa nabiylahi maxamedaa su-aasha weydiinaya wuxuu weydiinaya malakuljibriil buu weydiinayaa wey fa qaala malakuljibriila jawaabuhu wuxuu ku yidhi maa daxika mikaa'iilu mundu khuliqat innaar maa daxika ma uusan qoslin mikaa'iilu malaga mikaa'iil la yidhaahdaa mundu khuliqat innaaru maalintii naarta la abuuray laga soo bilaabo ilaa wixii ka dambeeyey weligii ma uusan qoslin weeyaan markuu naarta arkay iyo weyninkeeda iyo dhibaatada ay leedahay dixkii maalintaasuu qosoloo dhanba joojiyey markii maalintaa la abuuray weeyaan xadiidkan oo imaamu axmed fii musnadihi uu ku soo saaro waxa weeye waa xadiid yani maaragtay darajadiisu ay xasan tahay sheekh naasirudiin alalbanina ou maaragtay saxiixadiisana ku maaragtay taxsiininayo saxiixu tarkiib watarhiibna oo ku taxsiininay xasan uga dhigaya weyaan marka xadiidku waa xadiid xasana wey darajadiisa weyaan haddana xadiidkaas wuxuu noo sheegay magaca mikaayiin la yidhaahda inuu jiro oo malaa'igta ka mid yahay waana loo sheegay weeye qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi fii mikaa'iila fii shani mikaa'iil mikaa'iil xaalkiisa isagoo ka waramayo ayuu wuxuu yidhi man kaana caduwan lilaahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa jibriila wa miikaala fa ina allaha caduwan lilkaafiriin man kaana axadkii ahaado caduwan cadow lilaahi alla cadow u noqdaa wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa cadow u noqdaa wa rusulihi rusushiisa cadow u noqdaa wa jibriila malakul jibriil cadow u noqdo wamikaala mikaiil cadow ugu noqda waa malaga mikaiil la yidhaahdee fa ina allaha alle caduwun cadow wey qofkaas waa kaafire allana cadow buu u yahay lilkaafiriina kuwa gaalada ah alle qofkii cadaawo uu noqdo malaa'igtiisa rusushiisa malaa'igtii yani qaybo ka mida ah sida jibriil iyo mikaiil oo malaa'igtii ka mido ah haddana shanigooda la kor yeelaya looga soo saaray qofka cadow mar hadduu kaafir yahay fa allaha alleh caduwun cadow lilkaafiriina kuwa gaaladaabuu cadow wey aayaddaana maxalshaahidkeenna aan usoo qaadana waxaa weeye magaca mikaa'iil ayaa lagu sheegay weyaan waa malagii labaad oo maaragtay shiikhu uu noo sheego oo nusuus leh magaciisa weeyaan wa minhu malaa'igtii waxaa ka mida kii saddexaad baana loo sheegay malagii saddexaad ayaa minhu malaa'igtii waxaa ka mid a israafiilu malaga israafiil la yidhaahdo wa huwa israafiilna almuwakalu midka loo wakiishay weeye bisuuri buunkii afuufidiisii loo wakiishay yanfukhu afuufayaa fiihi ay fi suuri buunkiibuu afuufayaa alaaa nafakhaatin afuufid saddex jeer ah ayuu afuufayaa biamri rabbihi caza wajal rabbigiisa amarkiisa uuna ku afuufaya markii ilaahay amro ayuu ku afuufaya wey markaasuu saddexdii nafakaad buu noo sheegay saddexdii afuufood nafkat alfazaci tan koobaad aluulaa waxaa weeye nafkat lfazac argagaxa afuufidiisa markuu afuufo khalaa'iqdii o dhan baa rucbi iyo argagax ku dhacaya weyaan iyo fazac ku dhacaya kan labaadna wa nafkat asacqi suuxitaanka oy dadku wada dhimanayaan oy wada suuxayaan oo wada dhimanayaan ayaa iyadana midii labaad ah weyaan afuufideedii labaad midda saddexaadna wa nafkat alqiyaami lirabbi alcaalamiin wa nafkhata alqiyaami dadka soo kiciddooda qubuurtooda ay ka soo baxaan lirabbi alcaalamiinna ay u istaagaan afuufidaasaa midda saddexaad ah marka halkaas saddex nafkho ayuu noogu sheegay saddexdaa nafkho afuufid markii laba ka midihii waa mid baa laga dhigaa nafkhatu alfasac iyo sacqigoo isku mid wey markii la afuufo fasac baa dadkan ku dhacayo waana baaba'ayaan intii waqtigaa joogto waa aakhiru zamaanka wey markii adduunka laga takhalusayo weyaan iyo midda labaadoo la yidhaahdo nafkat اlbaci ama nafkat اlqiyaami lirabbi اlcaalamiin oo sheikhu nagu yidhi waa nafkat اlbaci baa la yidhahda marka nafka اlأuulaa wa nafka اhaaniya baa la yidhahda anafkat اlأuulaa waa nafkat الsacqi oo dadku ay dhimanayaan oo baaba'ayaan nafkat اthaaniyana waa nafkat اlbaci baa la yidhahda oo dadka lasoo nooraynayo labadaasaa la yidhahda marka yani waxaa la yidhaahdaa nafkat oo kale marka laga hadlayo ama israafiil ay kale aayadaha qur-aanka ishaarayahay waxay leeyihiin aayadda fi suurati taaha ku jirto yowmaidin yatabicuuna daaciya laa ciwaja lahu markuu ilaahay leeyahay daacigaas ay dadku raacayaan mufasiriinta israafiil ay ku fasiraan malagaas markuu u dhawaaqo oo qubuurta inta la afuufo qubuurta dadku ka soo baxayaan malaga ay ajiibayaan waa malaga israafiil la yidhaahdo weya marka saddexdaa malag ayaa magacyahoodii ayaa naloo sheegay weeyaan jibriil mikaa'iil israafiil yaa magacyahoodii la sheegay nusuustii marka axaadiistii buu tilmaamaya haddana saddexdoodii nusuustii yani axaadiista tusaysay buu noo sheegay shiikha wa haaulaai alaaatu kuwan saddexda ihi oo min almalaa'ikati malaa'igtii ka mid ihi hum kuwaasi aladiina kuwii weeye dakarahum اnabiyu salى اllahu alayh waali wasalam nabiyulaahi moxamed uu sheegay ou xusay fii ducaa'ihi baryadiisii ou rabbi baryayey min salaati leyli habeenkii markuu tukanayo salaatuleyl oo usoo kaco oo tahajud iyo cibaado usoo kacaahi yacni maaragtay markuu ilaahay baryayo ducada uu ku baryi jiray buu dhexdeeda ku sheegi jiray marka maxay ahayd xadiidkan imaam lbukhaari imaamu muslim labadaba way warinayaan waana xadiidu caaisha radi allahu canha caaishaa warinaysa weyaan wuxuu rasuulku dhihi jiray markuu salaatuleylka u kaco oo u istaago inuu tukado uu doonayaahi markuu salaada galo ayuu dhihi jiray allaahuma raba jibraa'iila wa mikaa'iila wa israafiila faatir asamaawaati wاlard caalima alhaybi wshahaada anta taxkumu bayna cibaadika fima kanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdi man tashaau ilaa siraati mustaqiim ducadaasu aad u qiimo badan ayuu rasuulka ku ducaysan jiray allaahuma ya allaahuma allahayow rabba jibriila yaa rabba jibriil jibriil allihii rabbigiisa ahaayo abuurayo wa mikaa'iila warabba mikaa'iil mikaa'iil rabbigiisii khaaliqii abuurayo wa israafiila warabba israafiil israafiil malaga la yidhaahda allihii abuurayo faatira samaawaati waalardi samadaha iyo ardada allihii abuura isagoo meeluu kaga qiyaas qaatay aanan jirin allahaasoo caalima alghaybi yaa caalima alghaybi waxa maqan iyo washahaadati waxa khalqiga ay arkayaan allihii cilmiga ku lahaayo wax makhluuqaadka ka maqanay cilmi aynan ulahayn iyo waxay arkayaanba allihii cilmiga ulahaayo ogaayo anta adiga ayaa taxkumu kala saarayo oo kala xukumayo bayna cibaadika addoommadaada dhexdooda maalinka qiyaamaha fii maa shay baad ku kala xukmini kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna fiihi kuwa isku khilaafo waxay isku khilaafi jireen ayaad rabbigu ku kala saaraysaa weeye mar haddii aad ummadda khalaa'iqda adduunka waa iskhilaafsan yahay waad ogtihiin qolo maarata kufribay ku jiraan kufrigiiba intaasoo nooca dad waa muslimiin muslimiintiibaa intaasoo nooc iyo firaq u kala baxo qolo walbaba ayaga waxay leeyiin kullu xisbin baa ladayhim fariixuun qolo walba annaga quman bay leeyihiin inta kalena waa baadi saasay qolo walba leedahay marka ilaahay baa maalinka qiyaamaha dadkaa kala saari doona oo kii muxiqiga ahaa ee xaqa watayna u nusrayn doono jannadiisa siin doono kii baatilka watay iyo xumida watayna cadaabi doono jasihiisa siin doono mar haddaa allah allaha kala saarayo aad tahay ihdinii aniga ihanuuni allahayow intaan adduunka joogo limaa shaygii igu hanuuni ikhtulifa fiihi ee laisku khilaafay dhexdiisa oo min alxaqi xaqii laisku khilaafay allahay ugu hanuuni biidnika ay maarata idankaada iraadadaada iyo qudradaada allahay ugu hanuuni maxaa yeeley innaka adiga rabbiyow tahdi waad hanuunisaa man tashaa waxaad kaa doonto ilaa siraatin waddo oo mustaqiimin toosan ayaad ku hanuunisaa marka maadaama adiga aad tahay axadka waddada toosan dadka ku hanuuniyahay allahayo wadadaa toosan igu hanuuni waxay dadku isku khilaafeen oo xaqiya xaqay waafaji aniga weyaan sidaasu ku ducaysan jira nabiga aleyh isalaatu wasalaam xadiidka marka maxalshaahidka aan ka leenahay allahuma rabba jibraaciila wa mikaa'iila wa israafiila saddexdii malag magacyahoodii ayaana la kugu sheegay weyaan wa fii sunani nasaai imaam nasaa kitaabkiisa sunanka ah ayana waxaa dhexdiisa ku sugnaa can caaisha radi allahu canha annaha qaalat caaisha radi allahu canha inay tiri qaala rasuul lahi sal lay waslm rasuulka allah wuxuu yidhi allahuma raba jibraa'iila wamikaa'iila warabba israafiila acuudu bika min xari naari wa min cadaabi اlqabr allaahuma yaa allaahuma allahayow raba jibraa'iila yaa raba jibraa'iila malakuljibriil rabbigiisiiyow wa mikaa'iila wa rabba mikaa'iila wa yaa rabba mikaa'iilow mikaa'iil rabbigiisow wa rabba israafiila wa yaa rabba israafiila malaga israafiil la yihahdo rabbigii allihii abuurtayow acuudu bika adaan ku min xari naari naarta kulaylkeeda iyo cadaabkeeda aan rabbigu kaa magangeli wa cadaabi اlqabri naarta yani qabriga cadaabkiisana qabriga cadaab buu leeya cadaabuqabri waa shay jiro wey cadaabuqabrina ilaahay waa kaa magangelayaa ayuu yidhi weeyaan xadiidkaas oo imaam anasaa'i uu soo saaray sanadkiisu waa sanad xasana sheekh naasir alalbanina kitaabkii saxiix aljaamic ayuu ku taxsiininaya oo xasan uga dhigaa weeyaan saddexdaa malag markii naloo sheegay ba malagii afraad haddana nala kugu daraya wa minhum waxaa ka mid ah malaa'igtii malakulmowti geerida malageedii dhimashada malageedii baa ka mid ah wa huwa malaggaa malakulmowt la yidhaahdaa almuwakkalu midka loo wakiishay loo mas-uul looga dhigay biqabdi alarwaaxi ruuxda qaadisteeda oo dadka kala baxo nafta uu ka qaado ayaa loo wakiishay shaqadiisu ay tahay wey qaala tacaala allah wuxuu leeyahay fii suurati alflamim asajda ayuu leeyahay qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum uma ilaa rabbikum turjacuun qul waxaa tiraa nabiyulaahi muxamedow yatawafaakum waxaa idin dilayo idin oobsanayo markaad qof walbaba adduunka uu ka tegayaahi waxaa nafta ka qaadayo malakulmowti mowdka oo geeridii ah malageedii baa dilaya aladii malagii wukila bikum idinka dhimashadiina loo wakiishay inuu ruuxda idinka qaadaa wakiil looga dhigay kaa ayaa idin oobsanaya wey uma markuu idin oobsadana oo nafta idinka qaadaahi turjacuuna waa laydin celini ilaa rabbikum rabbigiinaa laydiin celinaya maalinta qiyaamaha yaa rabbigiina laydiin celin markaasuu rabbina idin abaalmarinaya wixii aad la timaadeen xumaan iyo wanaag buu laydinka abaalmarinay weyaan marka malagan waxay yidhaahdaan ay dadka ku magacaabaan casraa'iilay dhahaan laakiin wax nusuus tusinaya casraa'iil in la yidhaahdaa ma jiro wax nasoo tusaaya casraa'iil magaca in la yidhaahdo ma sugno weeyaan waxaa sugan malakulmowt in la yidhaahdo malakulmowt ayaa sugan weeyaan malakulmowtkaas marka waa malag mowdkaasaana loo wakiisho shaqadiisa ay tahay inuu khalaa'iqda ou nafta ka qaado wixii ruux leh inuu ruuxda ka qaada ayuu rabbi u wakiishay qofka dhintana oo ruuxda uu ka qaadaahi adduunka kuma soo noqdo qof adduunka ku dhintay kuma soo noqdo ilaa wixii ilaahay mucjizo inta u sameeyey inta la soo nooleeyey oo mucjizo ah haddana isla markiiba la dilo mooye suuratulbaqara dhowr shay lagu sheegay oo allah uu kaga waramo subxaana wa tacaala qisadii qisatulbaqara oo reer bani israa'iil markay ninka iska dileen oo kale oo isku inkireen nabiyulaahi muusena ilaahay ninkii usoo nooleeyey layidhi maarata neefka gowrac qayb ka midana maydka ku dhufa ha soo kace markuu noolaadayoo markhaatigii uu qirayna waa uu tegey weeyaan marka adduunka qof dhintay inuu inta ku soo noolaado ou sii joogo wax dhici kara ma aha maxaa yeele ilahay baa qur-aanku wuxuu ku leeyahay alam yarow kam ahlaknaa qablahum min alquruuni annahum ilayhim laa yarjicuun fii suurati yaasiin miyaynan cilmi ulahaynaysan ogeyn dadka aan dilnay oo dhintay oo dadkan ka horreeyey ummado ahaa inaysan adduunku ku soo noqonaynin marka waxaan rabaa malakulmowdkaas waxaa kitaab risaaladaa yartaa baan idiin soo qaaday oon inaan tusan rabaa waxaa la yidhahdaa tafriixu alkhaatir yacni waxaa la yidhaahdaa tafriixu alkhaatir fii manaaqibi taaji alwliyaa wa burhaan alasfiyaa wa burhaani alasfiyaa asheekh cabdulqaadir alkiilaani qadas allahu sirahu aamiin saasaa ku qoran marka wuxuu leeyahay waxaa ku qoran malakulmowtka in uu shacbuqaadir muriidkiisii khaadimkiisii intuu nafta ka qaaday ou ka soo dhacsaday oo marka adduunka muddo badan iskaga noola muddo badan ku noola marka waa akrinayaa si hadhoodii kitaabka laftiisaan ka akhrinaya bal isla dhegaysanno wuxuu leey cunwaan wuxuu ka dhigay almanqabat saabica waa ammaan wey cabdiqaadir jilaani iyo kitaabka dhan lagu ammaanaya wuxuu leeyahay almanqabatu saabica manqabadii toddobaad fii takhliisi اlarwaaxi min qabdati malaki اlmowti ruuxda oo laga soo qaatay malakulmowtka nafti oo qaatay oo dhan laga soo dhigay buu leeyahy markaasuu wuxuu yidhi rawa can الsayid الshaykh اlkabiir abilcabaas axmed الrufaaci radia اllahu tacaala canhu anahu qaala shiikhaas la yidhaahdo abulcabaas axmed الrufaaci ayaa wuxuu yidhi twufiya axadu khudaami alqaw alacdam alqaws alacdam maxau u yaqaanaa gargaarihii weynaa wey yaa qaws alacdam ah allah wey subxana wa tacaala alfaadii allah ou lahaabaa makhluuq la siinaya yacni cabdiqaadir jilaani hadda ku jeedaa waxaa la malakulmowtka ou dilay khaadimkii yacni maaragtay cabdulqaadir jilaani khudaamtiisa shaqaalihiisa ka mid ahaa mid ka mid a ah, ayaa maaragtay la oofsaday oo dhintay buu yidhi markuu dhintay wajaaءat zawjatuhu ilى اlkhawfi xaaskii ninkii dhintay oo khaadimka ahaa cabdiqaadir jilaani khaadimka u ahaa cabdiqaadir jilaani u timid aw wuxuu u isticmaala waa gargaaro wey gargaare magacaasuu leeyahay markaasay gabadhii markay timid bay fatadaracat waltajaأat ilayhi wa alabat xayaata zawjiha yacnii waxay samaysay tadaruc khushuuc waa u khushuucda cabdiqaadir jilaani iltijaa ilaahay baa iltijaa loo sameeya loo khuduuca soo maaha waa u maaratay isku dhiibtay waxayna talabtay xayaata zawjiha ninkeedii in la nooleeyo noloshiisay weydiisatay waxaan rabaa in lai soo nooleeyo markaasay fatawajaha fatawajaha alqawthu ila almuraaqaba buu leeyay malkul maarata cabdiqaadir jiilaani ayaa marka wuxuu gala fiirfiirin oo caalamka uu fiirfiirinayo ayuu bilaabay markaasuu fara'aa fii cilmi اlbaطini cilmiga cilmiga qarsoon ayuu wuxuu ku ogaaday oo ku arkay ana malaka almowti calayhi salaam yascadu ila asamaai wa macahu arwaaxu almaqbuuda fii dalika alyowm wuxuu markuu caalamkii fiirfiiriyey ayuu wuxuu arkay cilmulbaatilku wuxuu ku soo ogaaday malakulmowtkii arwaaxdii uu soo qaaday ou samada lasii fuulaya uu arkay samadoo lasii fuulaya malagii baa wata malakulmowtkii markaas cabduqaadir jilaani la hadlay faqaala yaa malaka almowt qif wactinii ruuxa khaadimi fulaan wasamaahu bismihi malakulmowdo istaag khaadimkayga ruuxdiisa ii soo celi markaasuu magaciisii sheegay khaadimka hebel ahaa ii soo celi naftiisa buu yidhi markaasaa malakulmowtkii hadlay yidhi wa qaala malakulmowti innii aqbidu اlarwaaxa biamrin ilaahiyin ruuxda aniga waxaan ku soo qaaday amar oo ilaahay i faray ayaan arwaaxdan ku soo qaaday buu leeyay wa uaddiiha ilaa baabi cadamatihi waxaana geenaya ilaahay maaratay weynankiisa iridiisa baan geenaya meeshii la iigu talagalay inaan ruuxda geeyo ayaan geenayaa buu yidhi kayfa yumkinunii kayfa yumkinunii an uctiyaka ruuxa aladii qabadtuhu biamri rabbi say suuragal iigu tahay inaan ku siiyo cabduqaadir jiilaaniyo ruux ou rabbigayga amray inaan soo qaado say suuragal ugu noqonaysa inaan ku siiyo su-aashaasoo weydiiyey fakarara alqawfu calayhi icطaa'a ruuxa khaadimihi ilayhi wuxuu ku celceliyey waxaan kuu sheegay ii soo celi khaadimkayga oo ku celceliyo dhowr jeer oo ku celceliyo waa kuu sheegay khaadimkayga ruuxiisa ii soo celi famtanaca min icطaa'ihi wuu diiday malagir inuu siiyo ma dhiibaayo yidhi ilaahay baa isoo amray ma dhiibaayo markaasu wuxuu yidhi wfii yadihi darfu macnawiyu ka hayati zimbiili fiihi arwaaxu lmaqbuudati fii dalika اlyowm malakaa wuxuu wataa buu yidhi wax dembiil oo kale ah oo ruuxdii ay uga jirto macnawiya ayuu malagii ruuxdii ku dhex wata ruuxdiiyo arwaaxdii oo soo qaadayo badnayd ayuu ku wadaa buu yidhi maalintaas dadkii lasoo qaatay ayaa dembiisha ku jiro fabiquwati اlmaxbuubati jara yacni cabduqaadir awooddiisii ou lahaa ee la jeclaa ayaa dembiishii ou watoo dhan ayuu inta ka soo jiitay oo malakulmowdka gacantiisa ka soo qaaday fatafaraqat ilarwaaxu warajacat ilaa abdaaniha yacni waa ka dabagediyey markaasaa ruuxdii oo dhan dadkii jasadkoodii kusoo wada noqdeen qof walbaa soo noolaaday qof walbaa markaasu soo noolaaday buu yidhi marka markuu soo noolaaday malakulmowdka iska calacalaya marka wuxuu yidhi fanaajaa malaka lmowti calayhi salaama rabbahu malakulmowtkiibaa rabbigiisa la hadlayoo yidhi yaa rabbi anta aclamu bima jaraa baynii wa bayna maxbuubika wa waliyika cabdulqaadir ilaahayo waad og tahay waxa aniga iyo kii aad jeclaydoo weligaagii ahaa oo cabdulqaadir wixayna dhex maray waad u jeedaa fabiquwati asaltanati wasawlati akhada minii maa qabadtuhu min alarwaaxi fii hada alyowm awood iyo lagdan kadib wuxuu iga qaaday iiga xoog batay inuu ruuxdii maalinta soo qabdoodoo dhan uu iga qaato markaasaa fakhaaطabahu اlxaqu jala jalaalu malakulmoodku markuu alla u ashtakooday ayaa allah la hadlay jala jalaaluhu alla hadlay wuxuu yidhi yaa malaka اlmowti malakulmowtkiyo ina algawha alacdama maxbuubii wa matluubii gargaaraha weyn waa kii aan jeclaa oon aniga dalbaye weeye lima laa acطaytahu ruuxa khaadimihi maxaa u siin weyda ruuda maarata khaadamkiisa ruuxdiisa maxaa u siin weyda allaha odhanay waqad raaxat ayadoo ay tagtaa ujeeday kaa tagtay alarwaaxu lkaiira min qabdatika bisababi ruuxin waaxid hal ruux keliya ku weydiistay haddaa siin lahayd intaan dembiisha ku jirta ruuxdoodii ma wada laabateen marka allah yani allahba sidaa odhanaya maarata marka fatandame hada alwaqt oo marka adiga hadda aa buu leeyahy dadkii waa wada noolaadeen yani maaragtay adduunyadoodayna tacbadeen saasuu maaragtay hadalkaas ayuu ku qoraya waxaas markii la dhammeeyo maxay yidhahdaan mataqaana markii manqabadaa la akhriyo allahuma nshurna nafaxaati ridwaan caleyh wamidanaa biasraari alatii awdactaha laday ala yidhahda yani shiikh karaamo weyn oo la akhriyo oo kale ayaa laga dhigaya manqabo kalaan idiin akhrinaya oo wax yara idinkugu daraya oo qariib ah qof aanan ilaahay aqoonin rasuulkiisa aqoonin diinkiisa aqoonin oo malaa'ig inay cadaabtadi markuu qabriga galay in la cadaabo la rabay oo malaa'igtii cabdiqaadir jiilaani oo ka qaatay buriska ku garaaci lahaayeen xoog uga qaatay yacni qariib soo maaha wuxuu leeyahay waa kana fiiri almanqabaة الثaaminaة والأربacuun fii takhliisihi muriidihi min cadaabi اlmalakayni ay munkar wanakiir wa kaana hada اlmuriidu laa yacrifu شhayئa siwa اlqowثi radia اllahu tacala canه cabdiqaadir jiilaani mooye xataa allah ma usan aqoon ninkaas uu leeyahay wuxuu leeyahy dakaruu waxay sheegeen annahu kaana rajulu min muriidiihi nin cabdiqaadir jiilaani ardaydiisa ka mida muriid waxaa la yidhahda aalibka ardayga ujeeda suufiyada isticmaasho yactaqidu fii xadrati alqowfi ictiqaadan jaaziman cabdiqaadir jiilaani buu aaminsan yahay oo rumaysan yahay si go-an uu rumaysan yahay wa saara faaniyan wa baaqiyan fii maxabatihi jacaylkiisawna maaragtay mid ku tegay oo noqdo ku baaqi yahay buu leeyahy falamaa twufiya markii la oobsaday oo dhintay ninkii dafanuuhu way aaseen way duugeen markii la duugeyna wajaaa almalakaani lisu'aali labadii malagoo munkar iyo nakiir ayaa waxay u yimaadeen ninkii inay su'aalaan fasa'alaahu markaasay weydiiyeen maa rabbuka wamaa nabiyuka wamaa diinuka soo saddexdii su-aaloo isweydiinaya maaha waa sugan tahay moogtahay ayay weydiiyeen faqaala lahumaa wuxuu ku yidhi labadii malag isagoo u jawaabaya ninkii ma acrifu hayan ilaa shaykhii sayid cabdqaadir waxa sheegayso alle iyo diin iyo nebi iyo midna ma aqaan cabdiqaadir jilaani basaan garanayaa buu markaasaa fataxayara almalakaani labadii malag baa wareertay faqaala markaas waxay yidhaahdeen yaa rabbi anta aclamu ana cabdaka fulana yaquulu kada allahay waad naga ogaansho badan tahay addoonkaada hebel inuu hadallada odhanayo allah baa marka wuxuu amray fa amarahum allahu bicadaabihi halla cadaabu yidhi midaan ilaahay aqoonin rasuulkiisa iyo diinba aan garanayn cadaaba ayaa ilaahay amray buui allah amray fa araada an yucadibaahu inay cadaabaan bay dooneen labadii malad fadahara xadrat اlqawhi wa qaala lahuma inahu lam yacrif illaaha wa rasuulahu wa diinahu markiiba cabdiqaadir jiilaaniya qabriga ka soo dhex baxay markaasuu wuxuu ku yidhi ninkan alle iyo rasuulkiisa iyo diintiisaba diintii ilaahay midna kama yaqaano ay lijahlihi amra diinihi diinkiisa allah diinkiibuu ka jaahil yahay uusan garanaynin fainii fainahu yacrifunii waqtadaa bi fainahu yacrifunii waqtadaa anoo i garanaya anoona igu daysaday marka faraha ka qaada buu leeyahy fa ana acrifu kulu maa sa'altuma canhu wixii aad weydiiseenoo dhan ana aqaano isaga iska daaya ana aqaano wey falijlii aniga dartay laa tucadibaahu ninkaan cadaabinina yaa awal amarka baxsho yidhi cadaaba allah ha yidhi asna wuxuu leeyahay laa tucadibaahu yaa la cadaabi markaasuu fasa'ala allaha labadii malag markuu cabduqaadir jilaani yidhi ma cadaabi kartaan ay alla weydiiyeen wa qaala markaasay yidhahdeen yaa rabbi anta aclamu ana maxbuubaka wamajduubaka alqawf alacdama sulطaan muxidiin cabdilqaadir yaquulu kada wakada cabdiqaadir jilaani hadalladaas uu leeyahay ha cadaabinine allahayow maaragtay allay u sheegteenay su-aaleen faamarahumaa bitacdiibihi mar labaad ilaahay amray oo yidhi maya cadaabo warkiisa ka baxa hala cadaabo faaraada an yucadibaahu inay cadaabaan bay mar labaad dooneen faakhada alqawu matriqatahumaa min aydiihima buruskii ay wateen ku garaaci lahaayeen oo gacmahooda kala baxay waaba ka qaateen oo alla uu soo amray wa qaala lahumaa laa taqraba ilayhi ha u dhowaaninina waxaa ka daranoo soo socdo ha u dhowaaninina buu yidhi faina karata naara alcishqi fii baatinii jacaylkayga oo aan aniga alla jeclahay oo baadinkayga ku jirahay cishqiga gudahayga ku jiraahay laa tuqaasu bishay wax lagu qiyaasi kara ma leh wailaa haddii la qiyaasana haddii aad haddaad ka joogi weysaan wailaa haddii aad ka joogi weysaan ood cadaabtaan ninkani uxriqu bihi bihaa aljannata wاnnaar jannada iyo naartao dhan baa nuurkayga ku gubaaya eberaan ka dhiga wax janno la yihahda iyo naar la yihahda ayaan ka kac ka dhigaya bianlaa takuuna araaxatu fi ljanna wala alcadaabu fi nnaar inaanan janno lagu raaxaystana aysan jirin naar dad lagu cadaabana aysan jirin markuu halkaa marayo fajaa'ahuma anidaau min allah alla ayaa marka naadadii xaggiisa ay ka timid alla maaragtay xaggiisa tacaala uu hadlayo wuxuu yidhi cafawtu canhu laa tucadiba mar hadduu halkaa marayo intii naarta iyo jannadana laka baabi'in lahaa waa cafiyaha la iska daayay buu yidhi yani waxyaala haraa'ibo hariib wax la yaab ku jira waxaa ka mida ah manqabadan kale naag buu wuxuu siiyey oo ilaahay uusan looxul ugu qorin owlaadba uusan u qorin abduqaadir jiilaani toddoba wiil ayuu siiyey allah looxul maxfuudka uguma qorin manqabadan almanqabat asaadisatu walarbacuuna la yihahda waa lixdan waxaa la yih afartan iyo lix fii icطaa'ihi imra'atan wlaadan lam takun laha maktuubatan fi lowxi maxfuudi radia allahu tacala canhu siismadiisii ou siiyey haweeney aan lowxulmaxfuudka ilaahay ugu qorin owlaad owlaad ou siiyey markaasuu leeyahy qaala fii muntakhabi jawhar اlqalaa'id waa kitaabu kasoo guurinaya beloo dhanna kitaabaa lagu qoraa balaayo dhan bay ku qorantahay iyo wax daran oo dhan jaaءat imra'atun baa timid buu dhahay daata yowmin ilaa xadrat اlqowth qowdkii cabdulqaadir ka wada gargaarihii maaragtay ayay u timid buu leeyahay maalin haweeney waltamasat min xadratihi adducaaa liyucطiyaha allahu walada waxay ka dalabtay inuu ilaahay u baryo si ilaahay owlaad u siiyo cabqaar jilaaniya ka dalabtay ii ducee bay tiri markaasuu yidhi faraaqaba washaahada lowxa almaxfuuda wuu fiirfiiriyey lowxalmaxfuudkuu arkay ayuu fiiriyey falam yara laha waladan maktuuban fiihi wax ugu qorano owlaadaba inaysan jirin oo aysan ilmaba dhalaynin ayuu ku soo arkay buu yidhi markaasuu fasa'ala allah an yucطiyaha waladayni markuu arkay inaysan waxba lahayn buu yidhi ilaahayow gabadhan waxba uma qorna laba wiil sii buu yidhi laba wiil laba wiil sii markaasaa fajaءahu nidaau min allah laysa laha waladu maktuubu fi اlawxi wa anta taطlubu laha waladayn see ku dhici kartaa lawxulmaxfuudka uma aanan qadarin inay ataa hal wiil hal wiil ataa hal cunugba uma qadarine laba wiil inaa i weydiiso see ku dhici kartaaba allaha odhanay markaasuu wuxuu weydiisto wuxuu yidhi wuxuu yidhi fasa'ala an yucطiyaha alaaata wlaad awal labay ahayd mogtahay markuu yidhi waxbaba uma qorinay maxse ay weydiinaysaa saddexaan ku weydiisanayaa buu yidhi si markaasaa mar labaad wuxuu leeyahy sidii oo kale buu yidhi fajaahu nidaau aydan mila dalika mila alwli marku waxba uma qorinay se ay weydiinaysaa markuu yidhaahdaba fasa'ala an yucطiyahuma arbacata wlaad awal saddex ahayd afaru ka dhigay adiga waa wada mid labaad dana shanoo ka dhigay hamsata wlaadin allaha cudur daartay mar kalo haddana lix uga dhigi allaha cudur daartay markaa fajaahu nidaau ka saabiqi fasa'ala an yucطiyaha sabcata wlaadi toddoba caruura inuu siiyo ayuu weydiistay buu yii markuu halkaa marayo ayaa fajaa fajaaa nidaau naadadii allah timid allah hadlayo yakfii yaa qawfu laa tatlub ziyaada intaasaa nugu filana bal ma sideed ha ku daranaa laleeya jooji toddobada keliya ku sin baa laleeyahy yani waxyaalahaas iyo fiiri wax meesha ku qoran waa araaib waay waxaasaa yani weliba ilaaha loogu dhowaanayo allo lagu baryaya markaasaa waxaa la siiyey markii gabadhii toddobadii wiil ee dhashay buu yidhi wuxuu siiyey marka fa acطaaha alqawfu miqdaaran min aturaabi xoogaa yaroo ciida ayuu u dhiiboo siiyey ciidda turaabta soo maarka qubuurta laga qaata iyo oo dadka loo xiro turaabaa la soo siiyey wa kaana tilka almar'atu xiinaidin kaamilat اsidqi waاlictiqaadi fii xadrat اlkowf cabdiqaadir jiilaani bay rumaysnayd oo aad u rumaysnayd buu leeyahay markaasay waxay samaysay fawadacat dalika turaaba fii fidatin wacallaqatha fii cunuqiha katawidi katacwiida markiiba qalinka lacagta qalinka la yihahdo fidada ayay inta turaabtii ku dhex riday ay sidii xirsigii oo kale qoorta ku xiratay buu yidhi sidii xirsi camali qoorta ku xiratay markaa markay qoorta ku xiratay faakramaha allahu bisabcati wlaadin ukuurin allah baa wuxuu siiyey markaa toddoba wiil toddobadii cabdiqaadir jilaani codsaday oo wiila looga dhigay muddo ka bacdi buu yidhi wabacda muddatin fasada ictiqaaduha fii xaqi lqowf gabadhii muddo ka bacdi cabdiqaadir jilaani muxuu tari karaa waa bani aadane shaki baa gale kulaha muxuu tari karaa ma isaga wax awoodi karo yacni ictiqaadkii cabdiqaadir jilaani u qabtay ayaa yacni maaragtay fasaaday buu yidhi markaasi waqaalat waxay tidhi aturaabu aladii acطaaniihi اlqawhu ayu faa'idatin taxsulu minhu caradan aan qoorta ku xirto isiiyey cabdiqaadir maxay faa'iido leedahay wax taraysaa markaasu wuxuu yidhi fabimujaradi tafawuhiha bihada اlkalaam maata awlaaduha kelimadaas markay ku dhawaaqday tiri caradan maxay tari kartaa toddobadii wiilba waaba dhinteenba markiiba kelimada afkeeda marka ka soo baxay baa toddobadiiba dhintay markaase ayadoo cabaadaysa mar labaad fajaءat ila اlkawhi baakiyatan ayadoo oynaysay cabdiqaadir u timid watadaracad markaasay dhulka isdhigtay wa qaalat yaa qawfu aqifnii gargaarihiiyo ii gargaar bay tiri qaala alqawfu wuxuu yidhi kaana dalika zamaanu zamaanu waagaasaan kuu gargaaray marka hadda gargaar ma jiro wey waqtigeedu waa dhammaaday fa fii hada zamaani laysa fiihi faa'ida gargaarka hadda sheegayso waxba hadda tari maayo maadaama fasaad ictiqaadkaygiiba uu fasaaday oo tiri waxba ma tari karo waba ma tari karo markaasuu fii riwaayatin arin kale waay sheegaysaa kula qaala laha alqowfu irjicii ilaa beytig gabadhii wuxuu ku yihi ord gurigaadii tag fabiayi niyatin ji'ta biha ilayna tajidiihim niyada ictiqaadka aad ku timaaddo ayaad helaysaaye orada gurigaada ku laaba haddaa annagana ictiqaadayso owlaadaadi waa helaysaa haddaadan ictiqaadininna owlaaddii arki maysid markaasuu faraaxat ilaa beytiha gurigeedii bay aaday fawajadattum axyaaa toddobadii wiiloo noolay buu tagtay markiiba maadaama ictiqaadka u fiicnaaday waa u noolaadeen dhe meesha ku noolaada yacni waxyaalahaas oo kale ayaa maaragtay kutubta ka buuxdo tafriixu lkhaatira la yidhaahdaa asaga iyo munaaqibka iyo waxyaalo fara badan oo kutubo tiro badan oo ummadda loo akhriyaa jiro oo soomaalidu barakaysato laakiin barak baraka maa ku jirto waxaan hadda arkayna baraka lagama helo tafriix la yidhahda ah macnaheedu waxaa waaye khaairka waa qalbiga qalbigaabuu farax gelinayaa w tarjamada kitaabka qalbigaadu wii farax gelinaya wey kule taasuu ka dhigay calaa kulli xaalin waxaan ku keennay qofka mar haddii adduunka uu ka taga inuusan soo noqonaynin iyo waxa meeshaan suufiyada ugu qoran oo hadda ahlu sunna nahay ku dhahayo waxaas ninkii ictiqaadsan kayf yakun ahlu sunna see ku noqon kara ahlu sunna qofka tan rumaysan ma noqonayo waa kadib waa waa zoor waa sheegasho beenow idicaa baa la yihahdaa ayaga ku been abuurtay hadda hore u sheegin cabdiqaadir jilaani shaqo ku male waxaane wa minhum waxaa ka mid ah malaa'igtii almalaa'ikatu lmuwakkaluuna malaa'igta loo loo wakiishay bixifdi bani aadama bani aadamka xifdintiisa fii kulli xaalaatihi xaaladihiisa oo dhan loo wakiisho fii min xillin deganaanshaha marka uu degan yahay wa safarin marka uu safrayo nagaadigi waa xilliga markuu negiya wa safarin marka uu safrayo wa nawmin markuu hurdayo wayaqdati markuu soo jeedo wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi sawaaء minkum man asara اlqowla wman jahra bih wman huwa mustakfin bاleyli wasaaribu bالnahaar lahu mucaqibaat min bayni yadayhi wmin khalfih yaxfaduunahu min amri اllah in allaha laa yugayiru ma bqowmi xata yugayiru ma banfusihim wإida araada allah bqowmi suuءa falaa maradda lah wmaa lahum min dunihi min waaq sawaaءun waxaa jin ahoo eg minkum idinka xaggiinna bani aadamkii baa lala hadlaya man asara qofka siraysta alqowla hadalka hadalka qofka hoos u dhiga iyo waman jahara qofka la qayliyo la jahro bihi warkii alla agtiisa waa iskugu mid weeye waa jinwa ama warka qarso ama la jahar ilaahay markasta waa ku ogyahay wey waana kaa warqaba waman qofna ilaahay agtiisa yani waman qofna waa la mid huwa isaguba mustakfin isqariyo bileyli habeenkii meel mugdiya ku dhuuntoo guriga hoos ka galoo keligii noqdaay siduu rabbi u og yahay iyo wasaaribun midka socda oo bannaanka daahirka ah binahaari maalintii maalin caddeeda qofka jidka marayo soconayo asagana allah waa iskugu mid weeyaan sidaasuu cilmigiisa waasac u yahay oo rabbi ka warqabaa weeye lahu mucaqibaatun maxalshaahidkeena marka kan wey lahu allah wuxuu leeyahay mucaqibaatun malaa'ig isbedesho isla cirbiso oo qaarkeed qaarka kala bedelo min bayni yadayhi insaankii hortii wa min khalfihi gadaashiisa hore iyo gadaalba malaa'ig baa joogto oo ilaalinayso malaa'igtaasoo yaxfaduunahu ilaalinayo min amri illaahi ay biamri illaahi alla amarkiisa ku ilaalinayso ama min amri illaahi ay can amri illaahi alla amarkiisa ka ilaalinayso yacni mintan bimacnaa albana waa laga dhigaa oo biamri illaahi la yidhaahdo ama bimacnaa can baa laga dhiga can amri illaahi baa la yidhaahdaa labadaba way jirtaa weeyaan ina allaha alle allah laa yuayiru ma bedelo oo ma dooriyo maa xaalad oo biqowmin dad ay ku sugan yihiin ilaahay kama bedelo xataa yuayiruu ilaa ay bedelaan ayaga maa bianfusihim naftooda wax ku sugna allah haddii aad yani xaalka aad ku sugan tahay hadduu xun yahay wanaag laguugu bedeli maayo ilaa adiga aad wanaagga raasato marka wanaagga uu kaa maqan yaho doonatobaa wanaagga lagu siini wey saasaa loo jeedaa wey haddii wanaag aa ku jirtana xumo ilaahay kula dooni maayo ilaa adiga aad xumaanta raasato marka xumaanta doonato unbaa xumaantii laguu fududaynaya laguu sahlaya wey waidaa araada allaahu allah hadduu doono biqowmin dad ou la doono su-an arin xumaan ou la doono dhib ou doonaayo falaa maradda ay falaa raadda mid celiyaahi lahu axadkaas yan dhibkaasi uma sugnaanin weeyaan falaa raadda dhibkii axad celiyaa lahu uma sugnaanin wamaa lahum mana laha dadkii min duunihi alla sokadiisa min waalin ay min maciinin wanaasirin mid gargaaro ah oo u kaalmeeyana ilaahay yani sokadiisa heli maayaan qofku ilaahay halaago cid u gargaari kartaay ma jirto weyaan alwaalu waxaa la yidhaahdaa alladii yali amrahum wayansuruhum loo jeeda dadka amarkooda tawaliyo u gargaaro ma helayaan buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka aayaddaa marka laba macnoba waa lagu fasiraa lahum caqibaatu min bayni yaday min khalfi yaxfaduuna min amri illah haddaan bimrilaahi nidhaahno amarka alle ayay ku xifdinayaan macnaheedu wuxuu noqonayaa malaa'igta xafadada ahayd oo kiraamulkaatibiinka ahayd oo bani aadamka la raaciyey oo wax alla wuxuu ku hadloo dhan qoraysay oo allah uu leeyahay fi suurati qaaf maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid yani raqiib iyo catiidka hadda laba malag magacyahood ma aha ilaa ladayhi raqiibun catiid malaaigta magacyahooda intaan soo sheegn ubaa la sheegay laakiin waa wafi ay leeyihiin malag kasta waa raqiib waana catiid labadaa malag waa diyaar oo nin maan malag maqan maaha maaratay wuu ilaalinaya qofkan waa kasoo fulayo hadday khayr tahay hadday shar tahay buu ilaaliya weyaan saasaa loo jeeda maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid baa laleeyahy malaaigtaasaa ilaalinayso iyo waina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun wa alla waxaan samaynayna malaaig baa nala raaciye oo waxaan samaynayno shar iyo khayrba noo qorayso haddii bimri illaahi aan nidhaahno oo balan ka dhigno yani minta bimacna ba aan ku fasirno macnahaasoo noqonaya haddii aan min amri illaahida aan ku fasirno can amri illaah oo bimacnaa can aan ka dhignahay waa malaa'igta sidoo sheikhu u wata hadda ilaahay bani aadamka uu ku daro oo ka ilaalinayso sharta jinniga iyo sharta insiga iyo hawaamta iyo maarata waxa xunoo dhan ka dhowrayso ka ilaalinayso weyaan macnahaasna waa midda hadda ibnu cabaas uu ka soo guurinayo qaala ibnu cabaasin radia allaahu canhuma cabdulahi bn cabaas baa wuxuu yidhi fii qowlihi tacaala lahu mucaqibaatun ilaa aakhiri aaya weeye waxaa loo jeedaa alla hadalkiisa waa malaaikatun malaaig malaaigtoo yaxfaduunahu insaankii ilaalinayso min bayni yaday hortiisay ka ilaalinayaan wa min khalfihi gadaashiisay ka ilaalinayaan laakiin maxay ilaalinayaan qadar ilaahay ma ilaalin karaan wuxuu rabbi qadaro maaragtay kama hor istaagi kama hor istaagi karaan faida jaaa qadaruhu alla wuxuu qadaray haddii ou yimaadaa khallow canhu way way u faraaqaynaya qadarkii asaga iskaga dhexbaxaya mar hadduu qadarki yimaado waxaa weeye malaaigta way ka baxaysa inta ka horayso waa kaa ilaalinaysa bani aadamka yani sida uu mujaahid ku fasirayo kaleeto soo jeedkaadii hurdadaada haddaa huridid waxba ma kala ogin bahallada sanka kaa geli lahaa afkaada aaqda a ku haysad geli lahaa ilahay kaa xifdinaya waa lagaa ilaalinaya meeqa xasharaada afkaada geli karta markaa af kala furto hurdayso waa lagu ilaalinaya mujaahid wuxuu leeyahay maa min cabdin ilaa lahu malakun muwakalu yaxfadahu fii nawmihi wa yaqdatihi ma jiro buu yidhi qof idinka idinka mida addoon ma jiro ilaa lahu malakun yaxfaduhu malag ilaalinaya baa jiro fii nawmihi hurdadiisa wayaqdatihi soo jeedkiisa kana ilaalinayo min aljinni walinsi wاlhawaami jinniga iyo insiga iyo waxyaalaha hawaamta la yidhaahdo iyo xasharaadkii wax lamidka ah ayuu ka ilaalinaya famaa minhaa shayun yatiihi ma jira shay asaga u yimaado yuriiduhu oo doonaya inuu wax gaarsiiyo ilaa qaala almalaku malaga wuxuu ku yidhahdaa wara'ak gadaal u laabo laaba buu yidhahda dib u noqo buu yidhaahdaa yadan allaahu fiihi fa yusiibahu ilaa shay ilaahay uu doonay mooye oo kaas malagga ma hor istaagi karo waa asiibaya wixii wuu ku dhacayaa wey marka qof walbaaba malag ayaa lala socodsiiyaa oo la jiro oo ilaalinayo macnahaas haddii lagu fasirana oo can amri illaahi la yidhaahdo amarka alle ayay ka ilaalinayaan baa loo jeeda wa minhu malaaigtii waxaa ah ee wax qorayaybaa ka wahum kuwaasi aladiina kuwii weeye yaktubuuna qorayo acmaal alcibaadi addoomaha acmaashooda waxay camalka ay sameeyaan iyo shaqooyinka ay qabtaan min khayrin wa sharin khayr wanaag iyo sharba ah ayay qoraan ayaa ka mid ah wey qaala tacaala allah wuxuu yidhi waina calaykum dushiinna waxaa ah la xaafidiina kuwa maarata xufaadoo malaa'ig wax ilaalinayo camalkiina ilaalinayo malaa'igtaasoo kiraaman wan wanaagsan malaa'igtaasoo kaatibiina kuwo wax qoro ah malaa'igtaasoo yaclamuuna garanayo og maa tafcaluun waxaa samaynaysaan waxaad samaynaysaanoo dhan cilmi bay uleeyihiin wey waqad ahbara nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nabigeennu wuxuu waramay salawaatu llahi wasalaamu calayh xadii imaam axmed iyo nasaa iyo xaakim ay warinayaan xadii anas bn malik radi allahu canhu weeyaan waana xadii saxiixa wey wuxuu leeyahay ina albeyta almacmuura gurigii la camiray oo fi samaai samada kor ku jiraahi fowqa samaai saabica yani fi samaai saadisa samada dhexdeeda ahaaday yadkhuluhu waxaa gelayo beytka iyo gurigaasi yani waxaa gelayo wa fii riwaayatin yusalli fiihi waxaa gurigaas ku tukado kula yowmin maalin kastaahi sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag ayaa ku tukanayso maalin kasta kulligeed uma markay tukadaan maalinkaa ku tukadaan laa yacuuduuna ilayhi beytkaasi masjidkaas uma soo noqdaan aakhira maa calayhim yacni weligood uma soo noqdaan weeye halkaa wuxuu ku ishaarayaa malaa'igta tiradeeda inay aad u tiro badan yihiin tiradoodana ilaah keliya uu garanayo ee aysan ahayn intaan hadda aan soo sheegna keliya ayuu rasuulku noo tilmaamaya beytkan waxaa la yidhaha albeyt almacmuur waana midka fii suurati tuur ku jirto allahu ku dhaaranayo watuuri wa kitaabin fii raqin manshuurin wlbeyt almacmuuri oo rabbi ku dhaaranayo beyt samaduu ku yaallaa waxaa lagu camiray cibaado malaa'igtaana camirto oo salaaddaa ku tukato mar maalin kastana toddobaatan kun oo malag ayaa ku tukato maalin walbana waa buuxa ilaa qiyaami saaca malagii malaa'igta toddobaatankii kunoo ku tukadayna dib uguma soo noqonaya bal adiga marka tiradooda bal intay leeyihiin mala'igta ma xisaabin karaa waa maya wax la tirin kara ma aha wey marka malaa'igta inay tiro badan yihiin ayay tusinaysaa allana ciidankiisa asaga unbaa garanaya wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu isaga unbaa garanaya ciidankiisa isagaa yaqaano weya waman ankara qofkii inkiro wujuud almalaaikati malaaigta jiritaankeeda qofkii inkiraay faqad kafara wuxuu ku gaaloobay biijmaaci lmuslimiina muslimiinta waxay ku kulmeen oo quraankii iyo maaragtay sunnadii ay sheegtay ijmaaciina ah inay malaa'igu jirtaa qofkaasi ijmaacaasuu ku kufriyey faqad kafara wuu kulmiye wey biijmaaci almuslimiin muslimiinta dhammaantood ay ku kulmeen inuu kaafir saasaa loo jeedaa waa ijmaac wey inuu gaal yahay saasaa loo jeeda maxaa yeelay qofka inkiraa malaaigt ma jirto yidhaahdo wuxuu inkiray qur'aankii iyo xadiidkiibuu inkiray soo ma qofka qur'aanka iyo xadiidka inkira ma muslimbaa maya waa gaal weeyaan faqad waman ankara qofkii inkiro wujuud almalaa'ikati malaa'igta jiritaankeeda faqad kafara qofkaas wuu gaaloobay biijmaaci lmuslimiina muslimiintana dhammaantood waa ku kulmeen arrinta gaalnimadiisa weeyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi waman yakfur billaahi alla qofkii ku gaaloobo wa malaa'ikatii malaa'igtiisa ku kufriya wa kutubihi alla kutubtou soo deji ku kufriya wa rusulii rusushou soo diray ku kufriya walyowmi alaakhiri maalintii dambayso qiyaamihii ku kufriyaayi faqad dalla qofkaas waa uu dhumay dalaalan baadi oo baciidan fog ayuu dhumay weeyaan marka yani waxaa weeye malaa'igta jiritaankeedu waa amrun macluumun min addiini bidaruura waaye qur-aanku ilahay ku sheegay waana rumaynaynaa khalqun min khalqi illaahi weeye qofkii maaratay diida oo inkirana ba uu ku gaaloobaya wey marka hadda qodobkii labaad ayaan halka uga soo baxna oo malaa'igtii ah darsigeenna dambe kitaabka kutubtii ayaan ka hadli doonaa iyo wixii la jiro hada wabilahi towfiiq sal allah waslm calaa nabiyina mxamedi ali